بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله وحنك بالله بين آيات اللحاد إلى آيات الطبانية سيدات سورة إبراهيم وحاين ودن بيسي موسى لدري آيات بدن بوتي qoladaada waxaa la yidhi kabsaar mugdiga iyo dulmiga iyo jahliga maalmihii dhacdooyinkii ay soo mareen laku waayay qaala muuse wadkur xus baa layidhi id waqti qaala uu yidhi muuse muuse liqowmihi tolkii uu u yidhi udkuruu xusuusnaada nicmatallahi alla nicmeyntiisa calaykum dushiina u nicmeeyey id waqti anjaakum uu idinka nabadgeliyey min aali fircawna fircoon iyo dadkiisii yasuumuunakum waxay idin dhadhansiiyeen su cadaabi cadaab xun bay idin dhadhansiiyeen cadaabkii waa kan marka wayudabixuuna way gowraceen abnaakum wiilashiini way gowracayeen yastaxyuuna way baaqi yeelayeen nisaakum haweenkiina wafii daalikum nabadgelintaa iyo ciqaabtaa idin soo martay labadaba waxaa ku sugan balaa-un sabir kadoon min rabbikum rabbigin ka ahaatay cadiimuna weyn balaayo weyn balaaunta haddii yani dhibaatada horee gaadhay loo celiyo waa sabir kadoon haddii tan dambe loo nabay loo celina balaa waxaa weeye shukri ka doon wey waa imtixaan calaa kulli xaal allah wuxuule subxaana wataala nabi muuse qoomkiisa ku yidhi war baleedhaha xusuusnaada xusuusnaada sidii alla idinku nicmeeyey oo uu riyaala fircoon idinka nabadgeliyey cadaabka idin dhadhasiiyeen wuxuu ahaa wiilashiina way gawrici jireen gabdhahan way baaqi yeeli jireen oo nin baa fircoon baa nin kula taliyey faaliyaa buu yidhi wiil qoladan ka dhalan doona yaa ku afgambi marka wuxuu go-aamiyey in wiiloo dhan la gawraco gabadhoo dhanna la daayo marka nabilah haaruun oo muuse ka weynaa sanadkii markii dambe dee la yidhi war dadkii wuu y sanadna la daaya sanadna la gawraca sanadkii la daynaya haaruun baa dhashay sanadkii la gawraca muuse waa ka qisadiisii badda lagu tuuray sidaa marka reer bani israaiil buu sidaa ku waaninaya marka inagana waa ina dul saaran tahay dhibaatooyinkaan soo maray ilaahay barwaaqadu ina siiyey ana dib u daraasayna wadkur xusbaa laydin waqti qaala muusa muuse uu ku yidhi liqowmihi tolkii reer bani israa'iil udkuruu xusuusnaada ha ilaawina nicmat allah alla nicmadiisa calaykum dushiina uu nicmeeyey maxay nicmadu ahayd nicmadu ugu weyni waxay ahayd id anjaakum markuu idinka nabadgeliya min aali fircawna fircoon iyo dadkiisii yasuumuunakum way idin dhadhansiiyeen su-aal cadaabi cadaabka ugu xun wayudabixuuna waa tafsiir ahaan wayudabixuuna way gowraceen cadaabkii baa la tafsiirinaya abnaakum caruurtiina wiilashaa yastaxyuuna way baaqi yeelayeen nisaakum dumarkiina wafii dalikum arintaa waxaa ku sugan balaaun imtixaan sabirka doona balaaun imtixaan shukrika doona min rabbikum rabbigiin ka ahaatay imtixaankaasoo cadiimun way taadana wadkur haddana xusbaa layidhi id waqti ta'dana uu ogeysiiyey rabbukum rabbigiin lain shakartum haddaad ku shugridaan laaziidanakum waan idiin ziyaadin nicmada walain kafartum haddaad gaalowdaanna ina cadaabiyi cadaabkaygu la shadiidun wuu daran yahay marka ayadanuu qowlkii nabi muuse uma eka qowlkii nabi muuse ma aha isaguna wuu soo gelayaa iyaga laftooda way soo galayaa almacnaa waxaa weeye markii alla nicmo idin siiyo daad ku shugridaan oo daacaysataan oo shugrigiisa gudataan idiinsii kordhiya alla subxaanau watacaala nicmada waxaa kordhiyey in alla lagu shugriyo oo alla la caabudo haddii nicmadii aad ka gaalowdaan wala cadaabkii alla waa waa shadiid weyn nicmadii alle markuu ka gaaloobo ruux nicmada allayna siiye waxaa ka mid a ah, ehlu tawxiid yaynunah waa nicmo allayna siiye wey waad ku camdiy bacda alislaam wax ka fiican islaam wax ka fiicani ma inaguna weliba waxaynu ku faanaynaa kulligeen waxaa iska kandhalan laba muslima mihir xalaalaynu ku dhalan kulligeen waa wax aada u qiimo badan wey waa inaan nicmadaa ku sugrana waid waqti taadani uu ogeysiiyey rabbukum rabbigiin qoladii reer banu israaiilna waa lala hadlaya rabbukum rabbigiin laakin dadko dhan bay kor socotaa lain shakartum haddaad shukridaan oo nicmada alla dhisiiye shukridaan oo alla ku xamdidaan laaiidanakum waan idiin ziyaadin nicmadii iyada ahayd walain kafartum haddaad nicmadii ka gaalowdaano aad markay alla idiin nicmeeyo waxunoo kale aad ku kacdaan ina cadaabi cadaabkaygu lashadiid walla waa daranya cajiib waay nicmadii allah wa qaala muuse wuxuu yidhi in tagfuruu haddaad gaalowdaan ree banu israaiilow antum idinka iyo waman fi lardi dhulka oo dhan dadka jooga jamiica dhammaan fan allaha alla alaniyu hodana wey xamiiduna mahad idinka iyo wax alla waxa khalqi oo dhan hadday gaaloobaan alla idinma baahna wey idinka maarma idinma baahna alle idinkaa alla u baahane alla idinma baahna waa ani allah subxaana watacaala daacadiinu waxba yeel daacadiinu waxba u tari mayso waxba yeeli mayso waa sidaa waay allah wuxuu leeyahay waqaala muusa muuse wuxuu yidhi in takfuruu haddaad gaalowdaan antum idinka iyoman fi lardi ardada waxa ku sugan oo dhan jamiican dhammaan fa in allaha alla waa ka maarmaa idinka iyo wixii idin lamid ah xamiidu waa kii mahadsano ficilkiisoo dhani waa wada sharaf wey alam yatikum ma waanu idiin imanin naba-u kuwii warkoodii min qabliku idinka horeeyey qawmi nuuxin ahaa iyo wacaadin iyo wasamuud ahaa iyo waladiina kuwii min bacdihim iyaga ka dambeeyey ambiyadaa hore ka dambeeyey laa yaclamuhum ma oga waxa intaa ka dambeeya kuwa alla sheega waxa ka dambeeya ila allahu alla mooye jaaadhu way u timi rusulum rusushoodii bilbayinaati xujooyin cadcad bay ula yimaadeen faraduu way celiyeen way saareen aydiyahum gacmooda fii aswaahim dhowr siyood baa lagu fasiri karaa allah subxaanau watacaala wuxuu leeyahay dadkii hore warkoodii ma idin yimid marka diintii waxaa layidhi tawraad nabi nuux iyo qisadooda kuma qorayn baa innagaa dadkii hore idin yimid qolada reer banu israiil waa la sheegi mase ka wareesheen iyo dadkii faraha badnaa oo alla mayo cid ogi jirin rusushoodii waxay ula timi xujooyin cadcad gacmahay afka saareen dhowr sibood baa lagu fasiraayo nabigii markuu hadlayo aamusiinayo aamus bay leeyihin intay afkooda gacanta saadaan yo aamusiinaya ama intay ishaaraan bay leeyihin war naga aam waxaa kaloo la sheegay faftay dhexda ka cunayaan yaab darsi iyo nac darsi bay fafta dhexda ka cunayaan afkooda gacanta saariga oo hadalka diidaya alam yaatikum wuu idin yimid so idinma imanin wey nabawladiina kuwii warkooda min qablikum idinka horeeyey qawmi nuuxin ahaa sagaal boqol iyo konton sanu daaci ahaa iyo wacaadi reecaad qoladii meeshan deganayd axqaaf iyo wasamuuda ree samuud warkoodii ma idin yimid waa bilqura iyo aladiina bacdihim iyaga ka dambeeye laa yaclamuhum uuna ogeyn tiradooda ila allah alla m waxaa wey rusushu saddex boqol iyo dhowr iyo toban bay ah baa la yidhaha inaga shan iyo labaatan baa qur-aanka laynoogu sheegay magacoodii oo qaad isku khilaafsan yahay marka ilaahay baa rusushaa faraha badan allah ka warqaba ja-adum way u timid rusuluhum rusushoodii bilbayinaati xujooyin cadaad bay ula yimaadeen oon shaki lahayn faraduu way ku celiyeen aydiyahum afkooda fii afgoodii ku celiyo saasay isu qabteen ama nabigiibay u ishaareen oo naga amaba yidhaahdeen wa qaaluu waxay dhaheen innaa anagu kafarnaa waan ka gaalownay bimaa kii ursiltum bihi la idinla diray wainaa anaguna lafii shakin shaki baan ku sugannahay mimaa tadcuunana waxaad noogu yeedhaysaan ileh xaggiisa shakigaasoo muribun xoogi saasay rasuulku ku yidhahdeen rusule rasuul waxaad adiyagu rasuul uga yaqaaniin waxanaad wadato anagu diidnay waaba ka shakisan wuxuu yahayba ma naqaano wax daliilan uma hayno waxa wey qofkii ilaahay inkaar ku ridayo waxba u bixi maaya qaaluu waxay yidhaahdeen kafar ina anagu kafarna waan ka gaalowna bimaa ursiltu bihi wxidinla diray wainaa anaguna lafii shakin shaki baan kaga suganahay mimaa tadcuunanaa ilayhi waxaad noogu baaqaysaa shakigaasoo muriidin xoog badan b waa shakiga xooga badan baa muriid la yidha qaalat rusuluhum markay iyagu jawaabtaa bixiyeen qaalat rasuulhum rusushoodii waxay tidhi afilaahi ma allah shakun shaki ku jira wujuudka alla ma shaki baa ku jira allihii faadili samaawaati samada sameeye waalardi bigayri misaal wax ka horeeye oo lagu sheegooyo laga dayda ma jiro allahasoo yadcuukum idinku yeedhi cibaadadiiyo daacadu idinku yeedhi liyaqfira inuu u dhaafo lakum idinka min dunuubikum damiyaalkiina waliyuakhirakum uu idiin dibdhigo ilaa ajalin musaman la magacaabay dibdigaas waxa yani cadaab adduunkaan idinku dhacayni wey muddadiina caadiga ahayd baa imanaysaa ee cadaab degdeg adduunka idinku dhic maayo waxay nusuusha yidhaahdeen war ma allah shaki ku jira marka fii wujuudillah ilahay jiritaanki mashaki baa ku jira uma eka alla tasarufkiisa iyo qaadirnimadiisa mashaki baa ku jira khalqigoo dhan fidrada dabiiciga ee ruuxa ku dabeecaysa wax ka koreeyo oo ka xoog badan inuu jiro ruux walba uu dhalanay oo garanaya ilmaha yarkii markuu wuxuu garan wax uu baahan yahay baahidiisa wuxuu usheegto iyuu doonaya marka afii e, ilaahay jiiditaankiisa shaki kama qabaane waxay shaki ka qabaan inuu waxan iyo qudradansa leeyahay haddii layidhi ilaahay shakigii bay ka qabaan jiiditaankiisana waa isla sidiio e, fidrada dabiiciga dadku intay fidrada ka lunto yuu iska wadafin waa dadkan cilmaaniyiinta la yidhaah wey qaalad rasuul rasuuladii waxay ku tidhi afillaahi fii wujuudillaah wa qudratihi miyaa shaku shaki ku jira allihii faatiri samaawaati samada sameeyey walardi dhulka sameeyey bikayri mihaali waxaa la yidhahdaa faatiridaas cabdullahi bin cabaas waa waan garan waayo luqa ahaan laba nin baa isu koy dacwootay la ceel bay isku haysaan mid baa yidhi ana fadartu markaasaan gartay bui faatirku wuxuu yahay yadcuukum idinku baaqi idinku yeeri ila alcibaadati ila tawxiid buu idinku yeedhi liyakfira lakum inuu idin dhaafo min dunuubikum dembiyaalkiina wayuakhirakum idin dibdhigo bilaa ajalin muddo musaman la magacaabay yani cadaab degdegaan idinku dhacayn muddadii dhimashadiina loogu talagalay yaa dhimanaysaa qaaluu waxay yidhaahdeen dadkii xaqdiidayaasha ahaa in antum maa antum idinku ma tiidin rusulan ilaa basharun dad mooyo misluna annagoo kale ah turiiduuna waxaad doonaysaan an tasuduuna inaad naga horjoogsataan amaa kii kaan oo ahaa yacbuduka ay caabudaan aabaauna aabbayoogayo faatuuna bal noola kaalay bisuldaanin xujo mubiinin oo cad jawaabteedu saasay noqo horta dad baa tihiin bay lihiin annaga waxba naguma dhaantaan maxaan ku kala duwannahay wixii aabbayoogiga caabudi jireenna inaad naga celisaan baad rabtaan idinkoo dadana lamida waxba nagu dhaaben cali xujo la kaal bal daliil aanu ku qancano camalkeena bayli waa cinaad hadda daliil dalabkaasi qaal waxay intum ma antum ma turiiduuna waxaad doonaysaan an tasuduuna inaad naga horjoogsataan ood naga leexisaan amaa kii kaana ay ahaayeen yacbudu kuway caabudan aabaaunaa abayowga yamii hore faatuuna noola kaalay bisuldaanin xujo mubiinin cado aanu wax ku qaadan carkeeda qaalat waxay ku yidhaahdeen lahum dadkii rusulum rusushoodii in naxnu maa naxnu ma nihin ilaa basaru dad may waa sidaad sheegleen oo mislkum idinkoo kale waa sidaa aada u sheegteen walaakina allaha allah ku galladaysa calaa man yashaau qofku doono min cibaadihi oo nabadnimadiiy rasuulka iyo fadliga siiya wamaa kaana lanaa nooma sugna dhinaca kale an naatiyakum inaan idinla nimaadno bisultaani xujo ilaa biidn ilaahay maamulkiisa iyo iraadadiisii mooyaane inaan anugu xujo keenno tabaruma lihin wacala llaahi alleh falyatawakal hadaa la saartaan almuminuun dood kasta oo la soo gudboonaata bani aadamo dhibaato kasta oo kugu timaada alla tala saaro allah baa kugu filan waxay yidhahdeen rusushii waa runtiin idinkoo kalena dad baa nahay bashara laakiin ilaahay dheeri buu na siiyo ambiyo naga dhigo rusulbu iyo naga dhigayo fadligu alla na siiyo intaasaa intaa miyaad nala qabtaa may lama qabaan marka inaanu anagu xujo xujada keena aad leedihiinna anagu xujo tawadbu mahayn maba keeni karaba xujo anagu maba xisaabinba inaan xujo keeno maba xisaabin ilaahay oo idlahoo isagu iraadadiisa ku keena mooyaan marka muminiintahay dhibkastoo kula soo gudbaanaada allah tala saa qaalad waxay u tidhi lahum nimankii xaqdiidayaasha rusulun rusushoodii in naxnu maa naxnu anagu manihin ilaa basharun dad mooye oo misalkum idinkoo kale ah walaakin allaha alle yamunu wuxuu siiyaayo ku galladaystaa calamaysaa qofku doono min cibaadihi waxaanu idinku dhaanaa oo idinkaga fiicannahay dad baynu wada nahaye annagu ambiyanahay ilaahay baa fadlian siiyey wamaa kaana nooma sugnaa lanaa anaga an naatiyakum inaan idinla nimaado bisuldaani xuj ilaa biidni illaah ilahay iraadadiisa mooyaane anagu xujada aad sheegaysaan maba haynaba wa cala allaahi alle falyatawakal ha tala saartaan almuminuuna gebi ahaan allah baa ku filan hadda tawakulku in asbaabta laga taga ma adoonta asbaabtii ku jira haddana alla tala saara uma lanaa maxaa noo ahaadayo allaana tawakala aanaan walaal qad hadaanaa uuna hanuuniyey subulana wadada yadii uu nagu hanuuniyey walanasbiranna weliba waa ku sabraynaa calaa maa adaytumuna waxaad nagu dhibteen waa ku sabraynaa wacala llaahi alle falyatawakal ha tala saartaan almutawakiluuna hadii nin haddii wuxuu la tala saaranayo allah tala saaro aayadda macnuhu waxaa weeye maxaa noo diidaya waa xaq inaanu tala saaran wax laga horjoogi karaa u tala saaranayna ugu xamdiyeyna wadadii xaq ahaydina soo mariyey idinkuna baadil baad socotaan weliba dhibaatadaa noo geysatay waa ku sabrayna wamaa lana maxaa noo ahaadayo allaana tawakala anaan u tala saaranayna cala allah wax laga celiyaa ma jiro inaan alla tala saarano walxaal qad hadaanaa uu nagu hanuuniyey subulana wadooyinkanagi waa inaynu inagu dee alla tala saarano oon alla aamino soo ma ah ilaah masjidka ina keenay barwaaqo ka badan maad garanaysa walanasbiranna waa ku sabrayna waa u adkaysanaynaa alam aadaytumuna waxaad nagu dhibaysaan wacala allaahi alla subxaanahu watacaala falyatawakal ha tala saartaan almutawakkiluuna kuwa tala saaranay wa qaala ladiina kuwi waxay kafaruu gaaloobay lirusulihim rusushoodii waxay ku yidhaahdeen lanukhrijanakum waan idin bixinaynaa min ardinaa dhulkay waa idinka masaafurinaynaa aw latacuuduna ama waxaynu ku soo noqon fii millatina diinta iyadaynu ku soo noqon soo geli فوحى وحو وحيود إليهم رسوشي ربهم ربهم لنهلكن وان هلاقينا وان هلاقينا الظالمين الظالمين وان هلاقينا ولنسكننكم وان إذن دجينينا الأرض ذلك من بعدهم يقدبضون وحيدا جوابتي وحي نقطة مركز الفسوشي وحوش يغين جوابتي وحي نقطين روح مركي حقا لقد دوضو روحي لقد قرهلا يا حق حقوق اللي احنا روحي لقد قرهلا حق حقوق اللي احنا waan idin saaraynaa bay yihiin dhulka aan joogno haddii kale diintii baad ku noqonaysaa ambiyo badan baa shacayb waa la saari baa layidhi luud waa la saari baa layidhi ambiyada saasaa loogu hanjabi jiray nabiyullahi maxamed caleyhi salaatu wasalaam waa kii maalin ka dhaqaaqay makadii uu ku dhashay waa kii maalin ka dhaqaaqay ka saare markuu joogi kari waaye hadii markii dambe maxaa dhacay ilahay gacantu isaga usoo geliyay walnumakinanakum alarda wey waqaala aladiina kuwii waxay kafaruu gaaloobay lirusulim rusushoodii waxay ku yidhaahdeen lanukrijanakum waa idinka saarayna min ardinaa dhulkaya waa idin masaafurinayna aw latacuudunna waxaad ku noqonaysaan fii millatina diinta yadii baad ku noqonaysaan walaa labadaa midun bay noqon bay marka musaafiriintu waxay way dhib yartahay wixii dil haddii loogu hanjabo waxaa ka roon in layidhaha waa lagu musaafirin midda kale waxaa laga yaaba inay fahmeen inaanay ambiyada layn karaynin inay fahmeen baa suuragal fawhaa wuxuu waxyooday ilayhim ambiyadii rabuhum rabbigood lanuhlikana waan halaagayna alaalimiina aalimiinta waan halaagayna walanuskinakum waan idin dejinayna alarda dhulkii min bacdihim dabadood markay iyagu halaagsamaan dhulkii idinkaa degi nabilahi maxamed maka isagaa soo degay oo qabsaday markii laga saaray daalika raxmadaasi gargaarkaasi in dhulkii la dejiyo oo aalimiintii la halaago oo dhulkii si caadiya ay u degaan daalikadu halkaasi ku labagoosnati khaafa ka baqay maqaami isooftaagay wakhaafa ka baqay waciidii goodigeyga ka baqay ruuxan loo naxariisanayo raxmadda la siinayo oo cadowgiisa looga hiilinayo waa qofkii alle inuu ishortaaga ka baqayo ku talagashan inuu alle ishortaagi isla markaana waciidka alle ka baqay waciidku wuxuu ahaa intee naar la sheegay intee ciqaab la sheegay waciidkaas qofka ka baqa qofkaubu khayr qofka uba khayrka helayo daalika khayr helidaasi wahii lintaasi liman basunaati khaafa ka baqay maqaami ishortaagee wakhaafa ka baqay waciidi goodigeeda wastaftaxuu way gargaar dalbeen wakhaaba waxaana hogay kullu jabbaarin ku kibiraani ah kulligii aniidin oo madxadan yaa hoogay min ilaahay kaa gadaashiisa waxa aho u dambaysa jahanamubaa u dambaysa markuu dhinto isqa waxaa laga waraabin min maain biyo sadiidin oo milil ah yatajaracu wuu kakaban walaa yakaadu ma sigayo waxa uu kabaday siiqu inuu ka daadago wayatiihi lmowtu geeriduna way uga iman min kulli makaani meel walba geeridaa uga iman oo meel walba xididadiid iyo jidhkiisao dhan baa wada xanuuni meel walba xagga hore wax loo dhintaa kaga iman agga wax loo dhintaa ka iman kulli jidhkiisoo dhan allah wuxuu leeyahay wastaftaxuda laba siyood baa la dhigaayo ambiyadiibaa gargaar dalabtay ila ambiyadu in badan bay gargaar dalbeen ilaahu iyaguna way gargaar dalbeen baa la dhihi karaayo allahuma in kaana haadahu alxaq min cindik faamdir caleyna xijaarata waa kay sidaa dhawgalaa in lagu xidba ilahay ilaah anaga waa kii abujahl lahaa ilaah anaga iyo maxamed midka yagi qaraabo xidhiiris badan ilaah u gargaar midka yagii qaraabo goys ah ilaahu halaag waa kii lahaa wixii ku dhacay furitaan dalbeen ambiyadu wakaana waxaa hoogay kullu jabbaarin naxariislaawo kulligii aniidin oo madax adag jabbaarka waxaa layidhaha qofka ay la tahay inuu dadkao dhan u sareeyo yaa jabbaar layidhaha min ilaahi gadaashiisa waxaa jahanabu ah hadda gadaasha waxaa la sheegi culamada qaar baa min ilaahi hortiisa waxaa ah oo hortiisa haddii la yidhaha wuuba meeshu kusii socdo wey min ilaahi haddii la yidhahdana meesha min maain biyo sadiidin oo milid ah biyaha bulaacada eh ehlunaarka dhacaanka oo la ururiyey halkaasuu ka soo cabi yatajarcu wuu kakaban tajaruca waxaa la yidhaha carabiga shayga adigoo karaahaysan aad afka saartaa la yidhaha sidaa intaa isugu haysa yatajarcu wuu kakaban walaa yakaadu sigi maayo sharaabkaasi yusiiqu inuu ka daadego intuu kabado hoos u daadegi maayo yatiihi mowt xagga wax dilaa ka ah xaggana wax dilaa ka ah xagga meel walba wuxuu u dhinto yaa culimada qaar baa waxay yidhaahdeen xataa timaha xanuunaya bay meel kale daay godkii waa ku ku maalaysa haddana naftu ka bixi mayso wamaa huwa ma aha bimayitin haddana wax dhintay ma aha meel walba mawdkii wax loo dhintaa dhinac walba ka jira haddana ma dhimanayo ah, kusii socdaa cadaabun cadaab qaliidun cadaab adag wey ilaahay cadaabku aliid ku sheegay adayga ku sheegay waxaw kama sheekayn karo inuu ilaahay gadaashiisa waxaa ah hortiisana way yidhaaheen culimadu hortiisa hadii la yidhah wuu kusii socdaa gadaal hadii la yidhahna way u dambaysaa wey cadaabun cadaab khaliidun adag masalu ladiina kuwii sifadood waxaa weeye kafaruu ka gaaloobay birabbihim rabbigood ka gaaloobay acmaaluhum acmaashoodu karabaadin dambas oo kale weeye ishtadad ay ku adkaatay bihi isagaa riixu dabayshu xoog ugu dhabatay fii yowmin maalin caasibuna dabayl badan laa yaqdiruuna ma awoodaan mimaa kasabu waxay kasbadeen oo camala calaa shayin in yarna ma awoodaan qofka gaalkaa camalkiisu wuxuu lamid yahay qiyaamaha markii la tago dambas riixi qaadoo dabaylkooda maxaa laga arkay uu tagide wax la qabta xataa male camalkooda markay ugu baahnaayeen abaan masuura buu noqon meel uu ma helaya أمالك الدنب يقول ما لصور كان ما سمعسين كان ما سمعسين أول قاضي مثل الذين كوي صفاته وحاولوا كفروا قالوا بربهم رب قد قالوا أعمالهم أعماشهم كجماد دنبص أو كلوه اشتدت أي كؤت كاتي سحوب له به دنبص على الريح والضبائل ريح والضبائل دنبص كي قادس في يوم مال عاصف أو حب بدن ضبائل حب بدن تواصل منه لا يقدرون ما أولاه mima kii xaggii kasabuu ay shaqeeyeen oo camal ah calaa shayin in yarna ma awoodaan wax yarna ma awoodaan wuu ka wada tegey daalika arrinta noocaasa qofka alle ka gaaloobay ee camalkiisu sidaa noqonayo huwa isagu adalaalu baadi weeye albaciidu oo fog yani uu fog yahay waxaa loo leeyahy xaquu aada uga fog yahay qofka heerkaa markuu gaadho xaqa ka fog yahay ah, dad bana badan oo xabaarkiru waxaa hade maaniga intaa leeg baan tukan bu kudhi da dhinac bay u badata marka dhinac bay u bateen mar haday gaalnimada reerkaa gaadhaan dhinac bay u bateen